kale lawhaa barbardhac iyo badin baaf kale lawhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baaf kale lawhaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kulan wacan dhegaystayaal meel kastaaad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhurka n n magaalada muqdisho o aad xilligan oo kala dhegaysataan waa khamiis afariyo tobanka sebtembar labada kun waxaan idinkugu haynaa barnaamijka ciyaaraha muddadu hawada ku jiro reaal madrid oo qorshaheeda mustaqbalka ku darsatay xidig muhiim u ah naadiga jelsia waa kee xidigaasi waan idiin soo gudbin doonaa liverpool waxay waayi doontaa darwin nunes kadib markii dhaawac uu soo gaaray xidigaasi intii uu gudanayay waajibaadka xulkiisa uruguay waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa manchester united oo soo saartay liiska shan iyo labaatanka xidig ee premier leaga u ciyaaraya miyaa lagu soo diray sanjo iyo weliba antoni barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kulamada uu goolahaya ander onana ka maqnaan doona naadigiisa manchester united ayaa la shaaciyey waana idiin soo gudbin doonaa wararkaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi anigu waxaan ahay lul maxamuud aadan ee mar kale soo dhawaada waa tahay dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya barnaamijka ayaan u gudagalaynaa haddii aan eegno kulamada maanta jira horta waxaa soo gabagaboobay ciyaarihii xulalka la ciyaarayay iyadoo toddobaadka soo aadan maalinta sabdigana ay dib usoo laaban doonaan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub oo ugu horeeya horyaalka brimer leaga horyaalka sacuudiga hadaan eegno isna sidoo kale maanta ayuu soo laabanayaa iyadoo maanta kulamo ay ciyaari doonaan adiga al itihaad uu karim bisem u ciyaaro waxaana la ciyaari doonaan kooxdaasi alquduud kooxda lagu magacaabo beri waxaa jira kulamo kale oo xiiso leh al hilaal iyo riyaad ayaa wada ciyaaraya horyaalka sacuudiga horyaalkaasina al hilaal ayaa booska kaalinta koowaad ku jirta alhilaal waa kooxda cusub ee xidiga neymar lagu magacaabo oo ku biiray taawunna hadii la yirahda labaada halka booska saddexaadna al itihaad ay ku jirto itihaadna waa koox xoog badan sanadka lasoo dhaafana iyaga ayaa koobka qaadeen kooxdii ronaldo alnasarna waxay ku jirtaa booska lixaad al ahli ay ku biireen xidigo qeybkaya farmiina waxa uu ku jirtaaba booska afaraad horyaalkaas sanadkan waa uu shidan yahay xidigo badan oo yurub ka hayaamay ayaa iskugu tagay horyaalka brimer leaga maalinta beri ayuu soo laabanayaa wolfis ayaa ciyaari doonta oo liverpool ay la ciyaareysaa saacaddu markay tahay sideed saacii liverpool iyo wolfis ayaa wada ciyaari doona kulanka ugu horeeya ee maalinta sabdiga ah kulamadaas oo waliba kulamada shanaad ee horyaalka brimer leaga fulhama sidoo kale ciyaari doonta sabdiga tottenhama sheffield united la ciyaari doonta halka manchester cityna ee la ciyaari doonta westham united naadiga lagu magacaabo manchester united ayaa sidoo kale sabdiga ciyaareysa brighton ay la ciyaareysaa astonville crystal palace newcastlena branford ayay la ciyaareysaa horyaalka premier leaga manchester city ilaa haatan kaalinta koowaad ku jirta tottenhama labaada liverpool saddexaada westama booska afraad fadhisa halka arsenaalna booska shanaad ay ku jirto marka kooxaha tottenham liverpool westham iyo arsenal waa isku dhibco oo mid toban dhibcood ayay heystaan afartii kulan ee ciyaareen brightonna lixaad ku jirta manchester united iyo chelsea aawey waxay ku jiraan ayaga boosaska ugu dambeeya ee booska koobiyo tobanaad iyo waliba labayo tobanaad halkaas ayay isku heshanayaan kooxihii chelsea iyo waliba manchester united oo boosaska koobiyo tobanaad iyo labayo tobanaad ku kala jiraan united oo booska koobiyo tobanaad ku jirta halka chelsena ay ku jirto booska labayo tobanaad marka kooxahani afartii kulan ay ugu horeysay laga ciyaarayba horyaalka brimer leaga waxaa waaye boosaska dambe ayay ka hogaaminayaan horyaalka kadib haatan marka laga soo laabto dhankaas iyo xulalka horyaalka brimer leaga maadaama beri maahan beri dambe la ciyaari doono maalinta sabdiga waxaa la filayaa kolay kooxa badan inay qaab ciyaareed wanaagsan kusoo laabtaan ay qeyb ka tahayba manchester united oo xidigaheedii xulalka u ciyaarayay bandhig cajiiba ay soo bandhigeen sida bruno fernandes iyo ciyaaryahano badan oo manchester united ayaa kuwa cadareeyeenba intii ay xulalkooda matalayeen iyadoo haatanba manchester united ay dharareyso in horyaalka birmer leaga uu soo laabto maadaama kooxdaani ciyaaryahanadeeda ee banaanka dhankaas ee xulalka ay bandhig cajiib ah ku maaragtay ay ku jiraan horyaalka brimer gool dhalinta waxaa hogaaminaya erlin hallen manchester city ayuu ciyaaraa lix gool ayuu dhaliyey afartii kulan ee horyaalka uu ciyaarayba waxaana booska labaad ku jira oo afar gool haysta xidiga lagu magacaabo baryan oo u ciyaara naadiga brevord evan ferguson xidig la yiraahda ah, ku jira isla booska labaad afar gool oo isna haystaa brighton oo ka tirsan yahay son humin ayaa ku jira booska afaraad oo maaragtay waxau haystaa saddex gool ciyaaryahankani saddex gool ayuu dhaliyay tottenham ayuuna u ciyaaraa xulkiisa intuu u ciyaarayeyna kuuriyadiisana bandhig cajiib ayuu soo bandhigay intuu south korea matalayay kulamadii xulalka ee la ciyaarayay ciyaaryahanka son tottenham ayaana haatan waxa uu kula jiraaba bandhig cajiiba ciyaaryahanka la yiraahdo jarod bowen ayaa booska afaraad iskula jiraan oo isna saddex gool dhaliyay horyaalka marka sanadkani aad ayuu u shidan yahay waa la isku hayaa iyadoo caawintana uu hogaaminayo james wadbros dibruun sanadkan waxaa waaye dhaawac ayaa soo food saaray waxaan lisleeyahayba dhankaasi caawinta maadaama ku fiicnaan jiray in sanadkan laga hogaamin karo ciyaaryahanka yarta ee mitoma lagu magacaabana saddex caawin ayuu sameeyey afartii kulan ee premier leaga laga ciyaaray fil forden ayaa ku jira booska koowaad ee iskula jiraan isna saddex caawin ayuu sameeyey horyaalka premier leaga Magic System, Rev One, haa dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n markaana haddii aan eegno naadiga manchester united ayaa waxay soo gudbisay liiska shan iyo labaatanka xidig ee horyaalka brimer leaga u ciyaaraya waxaana eegi doonaa in lagu soo diray jordan sanjo iyo weliba antoni kuwaas oo haatan manchester united markala jooga xaalado kale ku jira antony xidig la yiraahdo waxaa xaaladiisa aad ayay u adag tahay xidiga reer brazil ayaana saddex gabdhood dacwo kasoo gudbiyey halka jordan sanjo iyo weliba tababaraha kooxda manchester united ay isku dhacsan yihiin manchester united ayaana waxay ku dhawaaqday shan iyo labaatanka ciyaaryahan ee kaga qayb galaya horyaalka brimer leaga xili ciyaareedkaani tababare rigton haag ayaa liiska ciyaartoodiisa waxa uu kusoo daray jordan sanjo iyo weliba antoni labadan xidig ayaana markii hore waxaa la filayayba in manchester united ay ka reebi doonto shaxdooda amase maaragta liiska xidiga u ciyaari doono horyaalka iyo in kaleeto balse haatan waxaa la xaqiijiyey in lagu soo darayba xidigahan go-aankan ayaan imaanaya iyadoo garabkii hore ee burushii doortamuud uu warbaahin ka sheegay in tababaraha reer holand uu isaga maaragta culeys saarayo islamarkaana dan kale kaleeyahay jadon sanja ayaan maalmihii u dambeeyey waxauu tirtiray fariin uu soo dhigay barihiisa bulshada taas oo ku sheegayay in maaragta uu dadka leeyahay yaa la aaminin hadallada meelaha laga leeyahay oo kale taasoo kala jeeday erig tanhaag inuu horey u sheegay in maaragtay sanjo uusan tababar fiican qaadan sanjona taasi waa uu beeniyey iyadoo fariintaasi uu baraha bulshada ka tirtiray taasoo u muuqatayba in maaragtay uu tababaraha iska raaligelinayo ama iska maslaxeynayo si bal kooxda loogu soo daro oo booskiisa si joogtaha u helo iyadoo antoni lisdhahayay booska wuu kala bixi karaa jadon sanjo antoni isna kuma soo laaban doono kooxdan manchester united ilaa iyo amar dambe iyadoo ay jirto eedeema xadgudub dhanka dumarka ah in lagu haysto saddex dumar ayaana wiilkani haatan waxay ku haystaanba inuu ku xadgudbay taasoo ah mid aad u adag islamarkaana mustaqbalkiisa ciyaareedba saameyn karto xidiga reer baraaziil ayaa beeniyey inuu waxqalada sameeyey weeraryahan baaritaanka cusub ee toddobylabaatanka milyan oo geni ku fadhiya ee lagu magacaabo rasmus hojland ayaa kasoo muuqan shan iyo labaatanka ciyaaryahan ee kooxda manchester united maadaama aysan qasab ahayn in lagu daro liiska maadaama ay da-diisu ka yar tahay koob iyo labaatan sano waxaa isla mid ah oo la mid a ah xidigaani alejandro garnajo xidig lagu magacaabo xidiga daadyar ee reer maaragtay kasoo jeeda dhankaasi argentiin ayaa u baahnayn inuu isna liiska si rasmi ah kusoo baxo maadaamay daadiisu ka yartahay koob iyo labaatan sano balse kooxda waa u ciyaari karaa oo maaragtay kooxda waa ay qaadanaysaa oo kulamada qeyb ayuu ka noqonayaaba garnaajo ayaana inta badan waxaa gadaal laga keenaaba ama bedel lagu keenaa kulamada ay kooxda ciyaarayso saxiixyada kale ee eh, mason monti andre onana iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo joni evanes amrabad oo ay haatan soo qaateen iyo serji xidiga la yiraahdo ayaa liiskan ku jira dhammaantood liiskan ayaana waxaa si lama filaanaba loogu soo daray xidiga lagu magacaabo doni vandabik goolhayaasha ayaana waxayba kala yihiinba liiskan kusoo baxay onana tom hitonka la yiraahdo iyo sidoo kale altai ayaa dhankaasi goolka kusoo baxay iyadoo daafacyada ay qayb ka yihiin diega dalod xidiga lagu magacaabo iyo johny evans victor lindalof xidiga la yirahda qaybka ah harry maguire oo sidoo kale maaragtay aada xaaladiis u adag tahay oo xitaa maalin dhaweed kulanka ingiriiska ciyaarayeen markii bedelka lagu keenay uu iska dhaliyeyba gool angola xaaladiis marka aada u adag tahay ciyaaryahanka lagu magacaabo xidiga reer maaragtay dhankaasi kasoo jeedo ingiriiska harry maguire waxaa liiskan ku jiro xidiga lagu magacaabo alessandro martines taylor malaysia ayaa qeyb ka ah rafaa'il fren iyo weliba aarowan bisaka lugshow xitaa waa uu kasoo muuqanayaa ka dhexa xidigaha manchester u ciyaari doono xagaagan sofian amrabad ayaa ugu horeeya casamiro ericson bruno fernandes scott mactomany ayaa qeyb ka ah masamonti iyo weliba xidiga la yiraahda facundo iyo doni fandabik iyadoo weerarkan antonio iyo xidiga la yirahdo marshal marcos rashford ayaa qeyb ka ah marcos rashford ayaa qeybka iyo weliba jordan sanjo dhammaan shan iyo labaatankaas xidig ayaana manchester united ay ku dhawaaqday in xagaagan ay yihiinba xidigaha u ciyaari doona naadiga liverpool iyo wararka laga daabacayo xulka qaranka uruguay ayaa guuldaro laba gool iyo hala kala kulmay xulka lagu magacaabo egwadoor kulan ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka kulanka waxaa dhaawac uga baxay xidiga lagu magacaabo darwin nunes weeraryahanka liverpool intii lagu guda jiray nasiinada ciyaarta nunes ayaa ka qayb galay guushii weyneed ee uruguay ay ka gaareen jili kulankii hore ee isreebreebka koobka adduunka lagu magacaabo kulankii hore ee sarabreebka koobka adduunka inkastoo uu si maldahan u sheegay tababaraha xulka uruguay marcelo in nunes laga yaabo inuu bedel kusoo galo kulankii ekwador ciyaaryahankan ayaana ku bilowday shaxda nasiib darase nunes ayaa waxaa la siiyey shan iyo afartan daqiiqo uu kooxda u ciyaaray ka hor intaan lagu bedelin xidiga lagu magacaabo christian olivier kadib markii uu kusii wadan kari waayey ciyaartii iyadoo bedel lagu sameeyey nunes markuu ciyaarta wadan waayey ciyaarta kadibna waxaa la sheegayba in nunes kulankaas beddel loogu sameeyey sabab la xiriirta in dhaawac muruqa ah uu soo gaaray iyadoo haatan baysan jira calaamad muujinaysa dhaawac dhab ah oo soo gaaray weeraryahanka reer uruguay iyo kooxda liverpool maadaama ay bixitaankiisa ciyaarta uu noqon karay daal nunes ayaana kulankaas intii uu socday waxa uu sheegayba inuusan ciyaarta sii wadan karin taas oo in la bedelo maaragtay keentay bedel ayaana ciyaarta looga saaray waxaana haatan la warinayaaba in maaragtay maadaama haatan dib loogu soo laabanayo horyaalka brimer leaga weliba liverpool ayaa brimer leaga waxay ciyaari doontaaba kulanka ugu horeeya maalinta sabdida ee soo aadan beri beri dambe wolfis ayana la ciyaari doontaa naadiga redis iyadoo ciyaartaasna soo geli doonta sideed saacii bar duhurnimo nunes marka kulankaas liverpool inuu maqnaan doono iyinuu ciyaari doono shaki ayaa ku jiro la arki dooneese goolhayaha arsenal david raya ayaa wacdaro waxuu ka dhigayaa tababarka kooxda waxaana laga yaabaa inuu dhowaan helo fursad uu ku ciyaari karo kooxda islamarkaana waqtigiisa uu qaato sida laga soo xigtay wargeysyada ingiriiska arsenal ayaa waxay leedahayba kulamo badan oo soo socda taasoo la micno ah in raaya laga yaababa inuu helo fursad weyn uu kaga qayb qaato raaya ayaana waxaa la leeyahayba wuxuu kusoo biiray naadiga arsenaal si uu u noqdaba beddelka goolahaya aaron ramasdeel raaya ayaana arsenaal amaaha ee kaga soo qaadatay dhankaasi naadiga brenford xagaagani laakiin weli ma uusan safan kulankiisii ugu horreeyey ee kooxdiisa ganaris waxaana la filayaaba haatan toddobaadyada soo aadan in tababara arteta uu fursad siin doono ciyaaryahanka amaba goolahayaa lagu magacaaba david raya taageerayaasha arsenaal ayaana waxay aaminsan yihiinba in raya u qalmay in fursad la siiyo islamarkaana oo qeyb ka qaataba guulaha kooxda goolka haddii uu galana waxay leeyihiinba taageerayaasha waa uu kasoo bixi karaa fursad haloo siiyo ramasdel ayaana arsenal waxuu ka caawiyey inay guul gaarto balse waxa uu ku guuldaraystay inuu shabaqiisa ka ilaashado kooxda fulham oo laba gool ka dhalisay kulankii maaragtay ka fasaxa xulalka la ciyaaray ramesdel ayaana waxaa laga yaabaaba david raya in lagu bedelo kulamada soo aadan kooxda kubadda cagta jelsia waxaa waaye kooxdan xaaladeeda aad ayay u adag tahay oo weli waxaa sii badanayaba xidigaha ka dhaawacmaya oo xidigaheeda ayaa marba marka dambeysa xidig cusub dhaawac cusub soo gaaraya xidigaha kooxda jelsia jelsia ayaana haatan waxayba tahayba mid kamida kooxaha dhaawacyada ugu badanba brimer leaga marka la joogo haysto haddaysanba ahaynba kooxda koowaad naadiga jelsia ayaana haatan waxaa la sheegayaaba inay warxun ka helayso xaaladda xidiga kooxdeeda ka tirsan iyadoo dib u soo laabashada kulamada xulalkana laga yaabo inaysan heli dooninba amaba ay caddahay inaysan ciyaari doonin xidigaha lagu kala magacaabo maala kusto iyo moseska saydo labadan xidig ayaana waxaa soo gaarayba dhaawac intii socdeen kulamada caalamiga ah ee xulalkoodu ciyaarayeen maala kusto xidiga la yiraahda iyo weliba moseska saydo iyadoo la sheegayba haatan in labada xidigba ay ku biireen liiska kooxda jelsiya ee xidigaha ka dhaawacan xaaladan ayaana waxay tahayba mid ku adeeg tababara murushi bujatino jalsia ayaana haatan waxaa sii adkaanaysaba xaaladeeda iyadoo laga filayeyba marka laga soo laabta dhankaasi xulalka in kooxda maadaama qarash badan ku baxay ay wacdaro cusub soo dhigto bandhigeedii kooxda ayaana haatan kulamadii la ciyaaray afartii kulan ee la ciyaaray wuxuu ahaaba bandhig liito oo bandhig qurxoon maysa soo bandhigin booska labiyo tobanaad ee haatan fadhiyaan afar kulan ay ciyaareen kaliya afar dhibcood ay ka keeneen afarta kulana ciyaareen marka jalsiya waxa xaalkeeda waa uu iska adag yahay iyadoona haatana xidigaha ka dhaawacan ay sii badanayaan buluwis maadaama sanadkii hore ay ka wareertay sanadkan waxaa laislahaaba wacdara ayay dhigi karaan oo koobka horyaalka brimer leaga way u tartami karaan iyagoo tababarahoodaba uu goor hore ka dhawaajiyey in kooxdiisa ay diyaar u tahayba inay qaato efekaabka brimer leaga koobabka kale laga dhigo horyaalkaasi ingiriiska balse taasi waa waxay u muuqataa waa mid aad u adag maadaama dhaawacyada kooxda ay aada u sii badanayaan marba marka ka dambayso kooxda manchester united ayaa markan waxaa loo soo bandhigayba saxiixa xidig garab ka ciyaara ee lagu magacaabo osama idris weliba sida la sheegayna xidigan ayaa waxaa laleeyahayba wuxuu bedel u noqon karaa xidigaha antoni iyo weliba sanjo kuwaasoo garabka ka ciyaara manchester united aad ayey waxay dhib ugu qabtaaba dhankaasi garabka oo xidig kastay garab usoo gadato waxaa waaye bandhig laga rabo lama imaanayo oo sida la filaya maahane si kale ayuuba noqonayaa oo weji kale ayuu yeelanayaa manchester united aad ayay ugu dhibtoonaysaa inay hesho xidig garab ka ciyaara oo hadda la maaragtay lala dhaco qaabka wax u qabsa quursanayo welina haatan waxay raadinayaanba xidigo dhankaasi garabka ka ciyaara united-ka ayaana doonaysa xidig garabka ka ciyaara iyagoo markaan suuqa ka raadsanayaba in si xor ay ku helaan xidig garabka ka ciyaara erig tanhaag ayaa wajahaya xidig la-aan dhinacaas iyo weerarka iyadoo ay kooxda iska fasaxday mason greenwood kadib ceebtii xidigaasi soo gaartay sidoo kale waxay haatan ceeb kale maaragtay haysataa ciyaaryaanka reer brazil ee antoni kaasoo laga saarayba kooxda koowaad iyadoo ilaa iyo amar dambe xidigan uu kooxda uusan u ciyaari doonin intii amar dambe uu gadaal kasoo bixi doono sidoo kale sanjo ayaa isaga xitaa shaki ku jiraahoo tababaraha way isku dhacsan yihiin waxaan laga yaabaa inuu ku adkeeyo maadaama ay isku dhacsan yihiin manchester united ayaan haatan waxaa loo sheegayaaba amaba loo soo bandhigay inay si xora kula soo wareegaan saxiixan amaba kula saxiixan karto si xora xidigan reer morocco ee lagu magacaabo osama idrisi united ayaana isku dayeysa inay xaliso dhibka ka haysta dhankaasiyo garabka weerarka kooxda kubadda cagta arsenal iyo sidoo kale naadiga manchester city ayaa markan waxay labaduba xiiseynayaanba saxiixa xidiga daafaca uga ciyaara naadiga atletica madrid ciyaaryahanka lagu magacaabo muliin xidigan waa shan iyo labaatan sano jir xagaagii hore ayuu kasoo dhaqaaqay naadiga lagu magacaabo udinisi kooxda atletica madrid ee horyaalka laliigaha dalka sbein ayuuna xidigan kusoo biiray xidigan ayaana wuxuu soo bandhigayba qaab ciyaareed aada u wanaagsan xilli ciyaareedkii hore isagoo dhaliyay afar gool waxaana loo diiwaan geliyeyba afar caawin afartan iyo saddex kulan oo u saftay tartamada oo dhan naadiga lagu magacaabo atletiga madrid molina ayaana shabaqa soo taabtay kulankii atletiga madrid ugu dambeeyey ee laliigaha ay toddobada gooli eberka kaga badiyeen naadiga rayo felekana halka uu ciyaaray sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta labadii ciyaarood ee isreebreebka koobka adduunka ee xulkiisa argentiin intii lagu guda jiray kulamada caalamiga ah kooxaha horyaalka laliigaha ka ciyaara ayaana sidoo kale xidigan doonaya inay gacanta ku dhigaan barcelona qayb ka ah tababare shaafi oo kooxda barcelona tababare u ah ayaa dhowr mar waxuu doontayba xiddigaani iyadoo atletica madrid ay ku adkaysay sida laga soo xigtay kiilka xidigan argentiinka u dhashay ayaana sidoo kale waxuu xiise ka helayaaba kooxaha ka ciyaara horyaalka brimer liiga ee ganares iyo weliba manchester city Magic System, Rev One, Shaoki. Hey, yo, Taliban. wararka manchester unitedna haddii aan eegno man united ayaa waxay waayi doontaaba andare onana kulamo dhowr ah oo bartamaha xilli ciyaareedkan kadib markii cameruun ay u soo baxday koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun united ayaana xagaagan onana kala soo wareegtay kooxda inter milan ee horyaalka talyaaniga ka ciyaarta seeri eega xidigan ayaana lacag gaaraysa afartan laba milyan waxay kusoo qaadatayba manchester united isagoo david de degeya u bedelay goolhayaha koowaad ee kooxda manchester united ciyaaryahankan onana waa toddobiyo labaatan sano jir xulkiisa qaranka cameroon ayuuna waxauu ka caawiyeyba in saddex gooli eber ay kaga badiyaan xulka burundi habeenkii talaadada ahedee lasoo dhaafay iyadoo kooxdani amaba xulka qaranka lagu magacaabo cameroon oo haatan u gudbayba koobka qaramada qaaradda afrika ee labada kun afariyo labaatanka onana ayaana waxauu kusoo bilowday dhammaan afartii kulan ee horyaalka brimer leaga ee manchester united ilaa ayaa haddana xili ciyaareedkan isagoo mid ka midana shabaqiisa ilaashaday waxaana laga dhaliyeyba toddoba gool ciyaaryahankan ayaana kooxda manchester united waxaa maaragtay laga yaabaaba inay waayi karto maadaama labada kun afar iyo labaatanka xulkiisa cameroon ay qayb ka ciyaari doonaanba koobka qaramada qaaradda africa manchester united haddii ay weysoonaana waxaa maaragtay goolka u geli doona xidiga amaba golahayaha reer turki ee lagu magacaabo altai bayindir ama golahayaha saddexaad ee kooxda ee tom ma united ayaana waxay la ciyaari doontaanba kooxa ay qayb ka yihiin tottenham wolfis westham iyo astonvilla ee horyaalka brimer leaga muddadaas taasoo la micno ah in onana uu seegi karaba dhammaan kulamadaasi xulkiisa cameron ayuuna u laabtay in maaragtay xulalka africana een maaragtay markay ciyaarayaan kooxo badan oo maaragtay horyaalka brimer leaga ayay dhib maaragtay ku tahay waxaana ka midaba kooxahaasi naadiga manchester united oo golahayeeda waayeysa iyo kooxda lagu magacaabo liverpool oo maxamed saalax waayi kartaba waa tahay dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha kagan inayd kala socoteen tan iyo kulan dambe sidaas nabadgelyo